نxمdه ونsتعiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنfusina وmin سيئaaتi أعmاalina maن yهdih الlه falaa مضل lh وmaن يضلل falaa hاadiya lh وأشhهad an laa إilaaha إilا الlh وaxdah laa شhariika lah وأشhهad أna محamdا cabdه وrasuuله اllهma صل عlى محamd وعlى آlه وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إlى yوم الdiin ama bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri الnada wabali الsada waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay almucrab wاlmabni wa huwa isimkii darbaani duu darbeyni laba nuq midu saaxiibo weeye mucrabun kula icraabo weeye wa huwa muqrabkuna maa isim weeye amase maa isimkii weeye yatagayaru uu isbedelayo aakhiruhu sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisa bisababi alcawaamili caamilyaale sababkoodna uu isku bedelayo cawaamishii addaakhilati ay daalibati ee dalbayday calayhi maaga isimka korkiisa wadaalika isimkii muqrabka ahna ka zaydun oo kale weeye iyo wa mabniyun kula bineeyo weeye wa mabniyun marka wa mabniyunta mucrabuntaa saad u icraabtay raace mucrabunta haddaad bedel ka dhigtay oo aad tidhi wahuwa mucrab wahuwa isimkii darbaani laba nuuc weeye mucrabun weeye oo aad ka bedeshay wa mabniyun weeye waa aad ku cadfani haddii aad marka horeeto mucrabun mubtada u soo qadarto oo tidhaahdo axaduhumaa labada nuuc midkood mucrabun weeye tanna mubtada usoo qadare wa haaniihimaa aada leeda wa haaniihimaa labada nuuc midka labeeya mabniyun ku labineeyo weeye waa mabni midka labeeya waa mabni midka labeeya wa huwa mabnigiina multabisun mid ku dheehan wey bikhilaafihi khilaafi lmucrabi mucrabka khilaafkiisa intaasuba ku kaaftoon markii horeto mucrabka si wuxuu usoo sheegay xad iyo tacriif laakiin mabniga wuxuu kugu xawilay tacriifkii shalay wuxuu ku yihi wahuwa mabnigu bikhilaafihi khilaafi lmucrabi mucrab khilaafkiis wey mucrab xuu ahaa maa yatagayaru aakhiruhu bisababi alcawaamili daakilati calayhi khilaaf uga dhig maa laa yatagayaru aakhiruhu bisababi alcawaamili daakilati calayhi waa intaas waa intaas mabnigi wuxuu noqonaa maa laa yatagayaru aakhiruhu bisababi alcawaamili daakilati calayhi waa waxaan aakhirkiisu isku bedelaynin caamilyaal galay sababtooda kaas weeye ayaa lagu soo qeexay mucrab tagayur isbedel waxay mabni isma bedelo aakhirka isbedelku waa inuu yahay isbedel awalkaa ixraab isaga keenima ah, ixraab ma keeno duu awalka yahay ama awsadka yahay ixraabnimo keenima ah, oo calaamad ixraab ma ahan bisababi cawaamili aa la yidhi hadduu sabab cawaamil uusan isku bedelin ee luqo iyo wax kale uu kelmadda caaqilkiisa isku bedbedesho icraab keenime tusmi icraab tusmi meesha uu yidhi wahuwa mabnigii bikhilaafihi bikhilaafihi khilaafi khilaafilmucrabi mucrab khilaafkiis weeye waxaa ah, ka fiixneeda in la yidhaahdo bididihi didi lmucrab waa mucrabka lidkiis isagoo lid keliya saasaa fiicneeda maxaa yeele waxaa la yidhi labada oo iskhilaafsan lianna alkhilaafayni qad yajtamicaani ka dixki walqiyaami laba iskhilaafsan inay kulmaan waa dhici karta laba iskhilaafsan inay kulmaan waa dhici karta kalqiyaami wadixki hadda fiiri qosol iyo istaag soo isma khilaafsana haddana waa kulmi karan isagoo taagan qofka qosiga laakin wadidani laa yajtamicaa laakiin laba lid ma kulmaan wadidaani waa yajtamicaan ah, kalqiyaami walqucuudi miyay kulmi karaan hal mar ma dhici kartaa inaad fadhido aadna taaganta ma dhici karto addidaani laa yajtamicaan laba did ma kulmaan ah, laakiin addidaani qad yartaficaan laakiin way dhici kartaa laba did in labadaba ay suulaan oo hadda waxaan idhi qiyaam iyo qucuud waa didaan laba lid oo iska soo horjeeda soo maaha labaduba waa maqnaa karaa waaba seexata hadaad jiifta miyaa taaganta miyaad fadhidaa labada midna ma tii labadiba waa bixin waxaa marka kala sii ficneed inuu yihahdo wahuwa wahuwa inuu yidhaahdo wahuwa bididi miaan tii hore niri kasii bedel oo waxaad tidhaahdaa wahuwa binaqiidi sii fogay horta wahuwa binaqiidi lianna naqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaani laba naqiid mana kulmaan wax dhan waxaa idhiga xaashiyada sajaaid ah, laba naqi laa yajtamicaani ma kulmaan walaa yartaficaani mana maqnaadaan tusaale fiiri kalmowti walxayaati miyay kulmi karaan qofku inuu mawt yaho la aasay oo inta lagu tukaday qabri la dhigay oo la aasoo laga soo tegay uuna noolya meelahan taaganyi ma kulmi karaan ah, bacd alcaqaa'id alfaasida waa kulmaan qaar waxay yihahdeen galabta khamiista waa <laughs> soo caraaba oo waa ku imaanayana iyagoo shaxaadoona laakiin hadee madabkaa sax maa ah, mawd iyo xayaata ma kulmaan ma kulmaan laa yajtamicaan walaa yartaficaana labadoodu hal marana ma maqnaadaan oo ma dhici karto qofkan in laydhaha mawdna ma ahan meydna xayina ma ma dhici karto marka madniga icraabkuna waa naqiidaan oo laa yajtamicaani walaa yartaficaan Ah. qawlka sawaabka haddaan qabanno waxa weeyaan ma dhici karta kelmadaanu mabnina ma ahan mucrabna ma ahan ma jirto maana qowlka ibnu casuur ma aade ah. marka maadaama aan nidhi waxaa sawaab ah kelimadu ama waa mabni ama waa mucrab wax kalena ma jiraan wahuwa bikhilaafi waxaa ka fiican waa maxay wa huwa binaqiidi ah. naqiidkiis inaan idhaahno lianna naqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan wahuwa mabnigii bikhilaafihi khilaafi lmucrabi mucrabka khilaafkiisuu ahaaday mucrab hadduu ahaa maa yatagayaru caaqiluhu bisababi alcawaamili daakilati calayhi mabnigu wuxuu yahay maa laa yatagayaru caaqiluhu bisababi alcawaamili daakilati calayh saas weeye mabnigu waa kaasa wadalika mihaalkii ka haaulaai oo kale oo kale weeye mabnigii fii lusuumi lkasri hoos dhiga laazimidiisana kula mid ah fii lusuumi jar mas-uulka lagaa lagu tacalujiyey kaafta kaafta laftirkeeda lagu tacalujina oo maxarafa waxa lagu tacalujina haa liannahu fii raa'ixati lficil ficilaa ka soo tashbiih tashbiih ushabihu a kasoo soo kasoo carfayda markaasaa lagu dhejinay sajaaciga ka fiirsa se waa soo gaabiye wuxuu ku yidhi waxaad ku tacalujidaa bimacna alkaaf kaafta macnaheedu tashbiiha libayaani weji shabax si loo caddayo meesha iska shabahaan taasu kaaga gaabsan laakiin waxaad leedahay sideedaba waxa weeyaan jaar majruurka iyo darafka waa lagu tacalujiyaa xuruufta gobolka mid ismu ishaaroo kale waa lagu tacalujiyaa oo isma xarafka xuruufta gobol sida kaafu tashbiiha maxaa loogu tacalujinaa limaa fiihaa min raa'ixati lficil ficil ayaa wax weyn ku jira manihiis wahuwa mabnigii bikhilaafi khilaafi lmabniyi wahuwa mabnigii bikhilaafi khilaafi lmucrabi mucrabka khilaafkiisuu ku dheehan yahay wadalika mabnigii ka haa-ulaa'i oo kale weeye fii luzuumi lkasri kasraha laasimidiisana kula mid ah dhe haa-ulaa'i marka waa ismu ishaara waa mabni carab oo dhan ay isku waafaqsan in mabnit carab oo dhan ay isku waafaqsan in waa mabni hadde isim asal maxaa u ah icraaba u ah kelimad kastoo la bineeyo su-aala laga keena lima buniya hayl asalkii ka baxda shayga asalka wax layskama weydiiyo laakiin shayga asalka ka baxa waxba layska weydiiya jawaab kale ku jawaabi maydin isim kasta oo lagu yihahda lima buniya waxaad leedahay lishibhihi alxarf walismu minhu mucrabun wa mabniyu lishabahin min alxuruufi mudni ina maaligaa yidhi ism waa mabni iyo mucrab mabnina wax kale maahan xarafu shabah cilad kaleo cilatulbinaa maba jirtaba cilatulbinaa oo dhan waxay maxsuura ku tahay ku kooban tahay waa lishabahin min alxaraf almudni laakiin shabaw waa inuu noqdo shab qawi ah oo u dhoweyn kara xarafnimada ismka waa inuu noqdo laakiin waju shabaha a ah, badan oo markaas intaas lagaaga hari maahe waxaa lagu leeyahay kayf see u shabah halkee ka shabahay markaasaad xoogaa faahfaahin u baahan hadda haa haaulaai waxaad leedahay waxay shabahday xaraf min xayu lmacnaa xagga macnahay ka shabahay oo waxa weeye waxay yidhaahdeen ishaaradu waa macnan min macaani lxuruuf macaanida xuruufta macno kamida wey ishaaradu saa la yidhi xarafka ay shabahday weli carabta ma dejinayna waa soo wada carabta weli ma aysan dejin ma aysan weli soo ma jeedin waa war naxwooleyuu ka mid yahay warkaas wadalika mithaalkii ka haaulaai haaulaai oo kale weeye fii luzuumi lkasri kasraha laasimidiisana kula mid ah wa xadaami xadaami wa amsi amsi fii luqati alxijaaziyiina xaalo ay ahaadeen kadalika kalmadkuuri haaulaai la mid yihiin waa mabni kale oo kasra lagu binaynayo waa madni kale oo kasra lagu binaynayo wa xadaami xadaami iyo wa amsi amsi xadaami waa ismu imra'atin gabar magaceed wey ah, zarqaa lyamaama magaceedi weye gabadhii la dhihi jiray zarqaau lyamaama magaceedii wey xadaamidu marka xadaami iyo amsi amsina waa maanta aad joogto maanta ka horreyday labadaas lafdi fii luqati alxijaaziyiina reer xijaas waxaa la yidhahdaa maka iyo madiine iyo hareeraheeda labadaas madiine iyo inta ku hareeraysan carabta degtaa la yidhaha reer xijaas carabtaasaa la reer xijaas fii luqati alxijaaziyiina xijaaziyiinta luqadeeda xaalo ay ku sugnaadeen kadalika kalmadkuuri ha ula ay lamid yihiin oo muxuu si gaara labadan ugu sheegay madniga kasrada lagu bireeya aa laba u qaybsan muttafaqun calayh wmukhtalafun fiihi labadaas u qaybsan yahay mid inuu yahay mabniyun cala alkasri laysku waafaqsan yahay iyo mid ah mukhtalaf oo laysku haysto ma mabniya mase ma ahanaaba laysku haysta aba laysku haysta saas darteeda haaulaai maxay ka u dhigan tahay oy u taallaa dhammaan mabniyun midka cala alkasri oo mutafaqa ah tiladii ka batay lama koobi karo xadaami iyo amsina waa mabni mukhtalaf ah oo reer xijaaj ayaa waxay qabaan waa nadni kasraana lagu bineeyaa waxaa khilaafsan banu tamiim oon arki doona insha allah wa ka cashara oo kale weeye kay ku cadfan tahay ka haaulaai oo kale weeye wa ka axadda cashara oo kale weeye halkaasay ku cadfan tahay ka axadda cashara oo kale weeye mabnigii wadalika mabnigii ka haaulaai oo kale weeye waka axadda cashara oo kale weeye iyo wa akhawaatihi ey nadaairihi kuwa axadda cashara lamidka maxaa loola jeeda khawaadda nadaairihi kuwa lamidka waa cadadkii murabka ahaa alaaثata cashara arbacata cashara khamsata cashara sitata cashara tamaaniyata cashara ilaa tiscata cashara maxaa laga booday itna cashara iyada waa laga booda lamid maaha ayada juska hore oo itnaada ah min mulxaqaati musanay kamid taha laga booda iyada inta kale wey inta kale ayaa mabni ah mabniyun calaa fatxi ljus-ayni yaa la yidhaha labada cadad mid walba fatxad saare waana mabni ah, mabniyun cala alfatxi wey wa ka axadda cashara axadda cashara oo kale wey ka axadda cashara oo kale wey iyo wa akhawaatihi ay nadaairihi walaalihiis ah, akhawaat nadaair a loola jeeda hayta nadiirka iyo aqa maxaa ka dhexeeya lima baynahumaa min ataqarubi watamaauli walaalahaasoo isku dhowaan kama dhaxaydo isku dhowaanshaha ka dhexayda walaalaha iyo isku xirnaan kuwaana way isku egyihiin oo isku dhowaanshaha ka dhexaydo fatxa lagu wada bineeya wa axada axadda cashara oo kale weeye iyo waa qawaati axadda cashara walaalahiis macnaha nadaa'irihiya loola jeeda fii luzuumi lfatxi fatxaha laasimidiisana kula mid ah markaa lagu tacliishiy jarmjuurka kaafta waa xaraf sad wax ugu taxalujinaya lima fiihi min raa'ixati lficli ficila ka karayo kasoo carfayo waay fii lusuumi lfatxi fatxaha laazimadiisana kula mid a wa ka qablu qablu oo kale weeye wa ka qablu waxaa la yidhi axad cashara maxaa loo binayy ila waa ismi ism kastoo la binayo su-aala ka taagay maxaa yila asal maxaa ah asmaada ka baxay su ka imaanay waxaa leeda lishibhi alxarf xarafuu shabaad leeda ah, war kale man xarafuu shaba wax kale ha isku dhihin walismu minhu mucrabun wa mabniyun lishabahin min alxuruuf lmudni xarafuu shabaad leeda waawlcadafuu shabahay xagga macnaha waawlcadaf ayuu shabaad leeda ah, oo waxay ahe eh, wa kaaxadda iyo wacashara axadda wacashara oo kale saasoo kale lamid fii lusuumi lfatxi kula mida ah wa qablu iyo wa bacdu oo kale wey qablu iyo bacdu asmaa lghaayaada loola jeeda asmaa ayaa loola jeedaa iyo wa akhawaatihimaa walaalayaalkood ay nadaacirihima qablu iyo bacdu kuwa lamidka oo asmaa fii luzuumi dami damaha laasimidiisana kula midka ah, ah. fii luzuumi dami damaha laasimidiisana kula mid ah kula mid ah goormaa la bineeya qablu iyo bacdu idaa waqtigii ah. idaa waqtigii ayaa la bineeyaa xudifa la xadfo almudaafu ilayhi mudaaf ilayga oo wanuwiya la niyeysto macnaahu macna almudaaf ilayh afar xaalo ay leeyihiin qabl iyo bacd sharxu noogu imaan doona insha allahu mar waa la idaafayna qab min qablikum min bacdikum waa la idaafayna idaafada waa lagu dhawaaqa mudaaf ilayhi marna idaafada waa laga goyna qablan bacdan waaba laga jara lafdigiisana la niyeysama macnihiina la niyeysama labada midna la niyeysama marna idaafadii waa la jaraa mudaaf ilayhigii laakiin lafdigiiyaaba la niyeysana lafdigiiya qalbiga lagu haya saddexdaas goor waa mucrab saddexdaas xaalo waa mucrab mar idaafadii mudaaf ilayhigi waaba la sheega waa lagu dhawaaqa marna mudaaf ilayhigii waa la xadfa lafdan walaa macnan midna la niyeysama marna mudaafulaydi waa la goynaya lafdigiisiyaa la niyeysana soo saddex xaalo maha saddexdaas xaalo waa mucrab marka la gooyo mudaafulayhiga macnihiisiina la niyeysto macnaha loolama jeedo madluulkii ee waxaa loola jeedaa taqyiidka mudaafkan inuu kelimad ka dambeeye ku xiran yahay intaas qalbiga lagu hayo ee madluulkiiyo macnihii maaha saddexaashiyada kugu taaba macnihiiy madluulkii maaa macnaa haddaad niyeysata lafdigu ka harima waa inaad ila macno keligiis ma jireen laakiin taqyiidka ataqyiid alxaasil lilmudaafi bilmudaaf ilayh xirnaantii kelimadda aad ku dhawaaqday kelimad kale inay ku xiran tahay intaasaad niyeysanay isku xirnaantiya la niyeysana xaaladaas waa mabni marka waa hal xaalo waa marka mudaafileyga la xadfo macnaha la niyeysto wa ka qablu iyo wa bacdu weeye iyo wa akhawaatihimaa qablu iyo bacdu walaalayaalkeed walaalayaalkooda fii lusuumi dami damaha laasimidiisana kula mid ah qablu iyo bacdu goormaa la binaynaa idaa waqtigii ayaa la binaynaa xudifa la xadfo almudaafu ilayhi wanugiya la niyeysto macnaahu macna almudaaf ilayh markaasaa la binayna waxaa loo binayay qablu maxaa loo bineeyey ah, jawaab kale miyaad raadinay maya lishibhihimaa alxarf laakin keliya maxaana ka rabaa kayf ah, wa min ayn hakay ka shabaheen waxaad leedahay jawaabta ugu saxsan lishibhihimaa xashida inay dhigayda biaxrufi ljawaab xuruufta lagu jawaabay shabaheen xurufuljawaab nacana ka mida soo qabso waxaa lagu yidhi aqa azaydun qaaimun aa lagu yidhi azaydun qaa'imun maxaad ku jawaabeen nacam nacam fiiri nacam markaad tidhi maxaad xadaftood ka deeqtoonaatay zaydun qaa'imun kale ila maxay ahayd nacam zaydun qaa'imun zaydun qaa'imuntii ka dambayda ayaad inta xadaftay aad ka deeqtoonaatay sidaanay lamid yihiinoo qablu iyo bacdu mudaafulaygiya laga goyne markaasaa laga deeqtooma marka waxay shabaheen xuruufu biaxrufi اljawaab halkay ka shabaheen xagga macnuhu ah fi listiqnaa'i bihaa can lafdi maa bacdaha waa lagu deeqtoonaada xarfu jawaabka markii lagu yidhi azaydun qaa'imun zaydna mid taagana aad waxaad tidhi nacam wixii ka dambeeyey oo ahaa nacam zaydun qaa'imun zaydun qaa'imti waa ka deeqtoonaata waxaad ku deeqtoonaata xarfu jawaabka qablu iyo bacduna mudaafuleygii waad xadaftay qabludii iyo bacdiaad ku wixii ka dambeeye ka deeqtoonaatay marka deeqtoonashadaas halkaas iska shabahe sharax mise madnigaa wax dhimayin madnigaa wax dhimayin waa kaman man oo kale weeye waa kam kam oo kale weeye waa kaman man waa madn ha ahaato istifaamiyo ha ahaato shardiyo ha ahaato mawsuula nakira mawsuufa ha ahaato waxay rabta ha ahaato man dhammaanteed bijamiic ahaa waa wada madn wa kamna waa mabni ha ahaato istifaamiyo ha ahaato khabariyo labadaas ila kaliya iyadu noqotaah kam oo dhanna waa mabni maxaa loo biniyey lawa asmaaci lishibhihimaa alxarf wax kale dhihmaye halkay ka shabaheen yay shabaheen istifhaam kamtuna istifhaamiyen ku timaad mantuna istifhaamiyen ku timaad istifhaamna asal waxa wa hamzada azaydun qaynamagnin azaydun hamsadaas asal u ah hamsadaasoo xaraf ah ay shadeen xagga macnaha istifhaamta ka shabaheen saasaa loo bineey haye waaya waa kaman man oo kale weeye waa kam kam oo kale weeye fii luzuumi sukuuni sukuunka laasimidiisana kula mid ah wa huwa sukuunku aslulbinaa'i binaha asalkiisa weeye kelimad la binaynaa haddii sukuun lagu bineeyo kelimadaad fiiree fiiri kelimadaad fiiree kelmaddu hadday tahay xaraf ama ay tahay ficil sukuunna lagu bineeyo wax su-aala layskama weydiin karo maxaa xaraf in la bineeyaa waa asal ficil in la bineeyaa waa asal sukuun in wax lagu bineeyaa waa asal asalna wax layskama weydiiyo waxba layskama weydiiyo laakiin haddii isim la bineeyo hal sukuunna lagu bineeyo hal su-aala wax layska weydiina maxay tahay lima buniya isimka horta xaal loo bineeyey isim mucrabu ahaay khalaas lishibhi alxarfaadna ku jawaabay kadibna wejka iyo dhinac u ka shabaad sheegay lima buniya cala sukuuni ma lagu dhihi karo waaba asalba asalna wax laiskama weydiiyo laakiin inta kale oo ah haddii xarako wax lagu bineeyo isimna la bineeyo saddex su aalooda lagugu wajaha saddex lima buniya wa lima xurika lima buniya marka lagu yihaahdo lagaaga hari ma hadaad cilaba sheegto waxaa loo lima xurika eh, haddii wax la binina asal waxaa ah in sukuun lagu bineeyo ee eh, xaal loo xarakeeyey jawaabaa lagaa raba jawaab kaleeto jawaab kaleeto ah, haddana lagu dabadhig hadaad taas ka jawaabto oo waxaa lagu leeyahay walima kaanat alxarakatu kada wa kada ah, hadda xarakada xaa hible ka dhigo hible iyo hible xaad ku kala dooratay ila xaraka waa saddex marka haddii isim la bineeyo laguna bineeyo xarako meeqa su-aalood saddex lima buniya wa lima xurika wa lima kaanat alxarakatu kada wa kada biism la bineeyo sukuun lagu bineeyo meeqa su-aalood ku jirta hal su-aal maxay tahay lima buniya bes haddii ficil la bineeyo ama xaraf la bineeyo sukuunna lagu bineeyo maxaa ku jira waxba wax su-aal kuma jirto asal wa asalna wax laskama weydiiye waay sharax wuu yihi lamaa faraqtu markaan faaruq noqday oo aan ka soo jeestay oon dhameeyey wa ha markaan ka dhameeyey ka soo jeestay lamaa faraqtu markaan faaruq noqday min tacriifi lismi isimka la qeexidiisa markaan ka faaruq noqday bidikri shay-in shay la sheegidiisana lagu qeexo shaygoo min calaamaati calaamaati lismi isimka calaamadihiisa ka mid ahaaday caqabtu waxaan la cirbiyoon ka dabageeyey daalika tacriifkaas bibayaani inqisaamihi isimka qaybsimidiisa la caddaynteeda ilaa mucrabin uu qaybsamo iyo wa mabniyin ku labineeyey waqadamtu waan hormariyey almucraba kan la ecraabo liannahu mucrabku alaslu asagaa asla fi lasmaa'i asmaadu asal ku yahy wa akhartu waan dibdhigay almabniya midka la bineeyo liannahu madnigu alfarcu farac weeye waa farac waa farac sharax lamaa faraqtu markaan faaruq noqday markaan faaruq noqda macnaha markaan ka soo jeesto dhameeyey wa isimkii tacriifkiisii markaan dhameeyey oo ka soo jeestay lamaa faraqtu markaan faaruq noqday min tacriifi lismi isimka la qeexidiisa aan ka faaruq noqday bidikri shayin shay la sheegidiisana lagu qeexo tacriifka ku taxaluja waa masteri bidikri shayin shay la sheegidiisana lagu qeexo shaygoo min calaamaati calaamaati lismi ismka calaamadihiisa ka mid ah minta tabciidiye ka dhigo ma ism calaamadihiisu noo dhameey nooma dhamay ism calaamadihiis meeqay ahaayeen soddon tashwiiq lkhallaan ka fiiri meesha marka uga hadlaya calaamaat lismi ajrumiga sharxiisa ayuu xaasheeyey asaguna ma garatay markaasu halkaas kugu shoogila toddoba awel gasha toban aaqil gasha toddoba jumhal looga firiyo iyo sideed xagga macnaha laga fiiriyo waa soddonka hmm, soddonkaasba wey marka isagu saddex bisu kaaga sheegay marka mintu waa tabciidiya mintu waa tabciidiya bidikri shayin shay la sheegidiisa lagu qeexo shaygoo min calaamaatihi isimka calaamadihiisa ka mid ah caqabtu waxaan la cirbiyey macnaha waxaan ka dabageey wey waxaan ka dabageeyey dalika tacriifkaas bibayaanin qisaamihi isimka qaybsamidiisa alcadaynteeda ilaa mucrabin kula icraabo u qaybsamo iyo wa mabniyin kula binay u qaybsamo waqabdamtu waxaan hormariyey almucraba midka la icraaba ma xikmad laanad u malayd afcul iska soo qabtay maya xikma ku jirtay liannahu liana almucrab mucrabka alaslu asal weeye xikmadaasa ku jirtay asal iyo faracna asala la hormariya wa akartu waan dibdhigay almabniya ku midka la bineeyo muxuu digdhigay maahan carabka iska qabtay liannahu liana almabniya alfarcu farac weeye marka ism maxaa u asala alicraabu lima waasa lagu noqo ya lisharafihi weeya wuxuu yihi faakihiga sharaxiisa wainama kana alu fiihi alraabu wainamaa kana alaslu fiihi alcraaba likhtisaasihi bitacaaqubi macaanin calayhi laa yumayisuha ila alcraabu bikhilaafi اlficli id yumkinu tamyiisuha bikayrihi asal waxaa ka dhigay isimka oo in la ecraab asal uga dhigay likhtisaasihi inuu isim la gaar yahay bitacaaqubi macaani macaaniya isku dabamaraydha hal jumlo man macaaniya gele haddana qaab kalaad u dhistay macno kalaa gela qaab kalaad exraabta u bedeshay macno kalaa gela liqtisaasi bitacaaqubi lmacaani calayhi laa yumayisuha ila alexraab macaanidaasna wax aan exraab ahayn oo kala saari karo male exraab bis aa kala saara bkhilaafi lficli saas waxaa khilaafsan ficilka id yumkinu tamyiizuha biqayri ficilka waxaa suurtagal ah macaanidiisa waxaan ixraabhayn in lagu kala saaro laakiin isimka maya sababkii ugu horeeyaaba kamidaba ah. sababkii ugu horreeya naxwada in la dejiyo keeno tanayga aheedba ma axsana ah, zaydan maa axsana ah, zaydin ma axsana zaydan ma axsanu zaydin ma axsana zaydun waa hal tarkiib haddana isku macno maaha isku macno ma aha ma aha oo haddaad tidhaahdo maa axsana zaydan oo zayd nasbido warkaagu waa tacajub macnuhu wuxuu noqonaa maa shay-un cadiimun yutacajabu minhu ayaa axsana mid wanaagsan ka dhigay zayda shay weyn la yaab leh cajab leh aa zayd mid wanaagsan ka dhigay oo wanaajiyey haddaad tidhaahdo maa axsanu zaydin maadu istifaamiya isku bedeshay waa isbedeli hoos dhigga zaydan ka arag zayd dhankee ka wanaagsan yahi ma caqliga iyo talada ma cilmiga iyo camalka ma xoogga iyo shaqada horta bal zayd dhankee ka wanaagsan yahi qofa meel ku roone weeye dadkee istifaamu isku bedela maa axsanu zaydin ma muxuu yahay weeye axsanu zaydin zayd midka ugu wanaagsan ajzaadiisa bal acmaashiisa fiiriya dhankaa ugu wanaagsan ah, istifhaamu isku bedel god maa axsana zaydun maad wada naafiyaba zayd wanaag ma samayn wey warka waa koobay zayd wax wanaaga ma samayn icraabaa isku dabamarayna ah, macaaniya isku dabamarayneen macaanidaasna waxaan icraabayn ma kala saari karaan ma kala saari karaan almucrab wadakartu waxaan sheegay ana almucraba midka la icraabo هو mucrabku maladii kii inuu yahay يتغير uu isbedelayo aakhiruhu sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisa bisababi maa caamilkii sababkiisuu isku bedelaa yadkhulu gelaya huwa caamilku calayhi isimka korkiisa oo min alcawaamili caamilyaala ah maagu ah, mubayin iyo mubayin isku mid inay noqdaan soo maa maa maay waxaan nirfiiri ma yadulu ma waay ku dhacayday caamil min alcawaamil caamiyo soo maaha waa inay saas isku mid u yihiin mubayin iyo mubayin waa ah, inay isku mid noqdaan wadalika mihaalkiina ka zaydin oo kale wey wadakertu waxaan sheegay uu yihi shiika ana almucraba kan la ecraabo huwa mucrabku maa isimkii inuu yahay mawsuulo ka dhigo darabta yatagayaru uu isbedelayo aakhiruhu sifatu aakhirihi aakirkiisa sifadiisa bisababi maa caamil sababtiisna isku bedelaa yadkulu caamilku gelayo calayhi ismka korkiisa oo min alcawaamili caamilyaala ah wadakertu waxaan sheegay ana almicraba bal fiiri sharaxa maxamed muxiydiin cabdulxamiid ah, sharaxaas bal fiiri wuxuu yidhi kaana yambaqii waxaa habooneed u kaana shanigu wuxuu ahaa yambaqii inuu haboon yahay an yuqadama in la hormariyo bayaanlicraabi walbinaa horta intaan la sheegin oon la sharaxin mabni iyo mucrab waxay ahayd in marka hore la hormariyo icraab iyo binaa labada masder in la sharaxo intaan laba ism mafcuul la sharxin labada ism mafcuul intaan la gelin horta waxaa la rabay inu labada masder in la sharxo ilaa ism masder masderka iyo ism mafcuul iyo asala masderka asala ism mafcuulba wuxuu ka yimid masder ah, asal haddaan la garan farc ma la garan karaa lama garan karo marka waxaa la rabay yuu yidhi in marka koobaad horta icraab iyo binaa la qeexo ah, oo laga hormariyo calaa bayaani lmucrabi walmabniy mucrab iyo mabni cadayntooda in laga hormariyo taasaa la rabiyo maxaa yeelay liana almucraba uu ku yidhi kan la icraaba ma'khuudun waxaa laga soo qaatay wa mushtaqun laga soo dhambashay min alicraabi masderkaas wlmabniyu mabnina macuudun waxaa laga soo qaatay wa mushtaqun laga soo jeexdo laga soo dhambashay min albinaai bine wa macrifatu lmushtaqi mushtaqa garashadiisa mutawaqifatu waa mid ku xiran calaa macrifati maa kii la garashadiisa minhu xaggiisa uu ka ahaaday alishtiqaau ishtiqaaq meeshii laga keena waa in la yaqaana hadda marka isagaa u buuxina booskaas booskaas waa banaan yihi icraab dhegayso waxa la laba dariiqaa la icraab laba dariiqaa la maraa dariiqat lkuufiyiin wa dariiqat lbasriyiin labadaasaa la maraa dariiqat lkuufiyiin wa dariiqat lbasriyiin dariiqat lbasriyiin maxamed muxiydiin cabdulxamiid icraabku inuu lafdi yahay ayuu maray waa dariiqadii basriyiinta wاlcraabu icraab dheh waa dariiqadii basriyiinta wاlcraabu icraab yuطlaqu waa la iطlaaqaa huwa icraab fi luqati xagga luqada calaa waaxidin midaa lagu idlaaqaa waaxidka min alaaati macaanin saddex macno ka mid a ah. xagga luqada saddex macno mid kamid aha icraab la yidhaahdaa albayaani caddayn koo watayiiri bedelid labo wataxsiini wanaajin saddex saddexdaasa icraab la yidhaahdaa wa min alawali midka hore ayaa laga soo qaatay saddexda macno midka ugu horeeya wa min alawali midka hore xaggiisa aad taquulu waxaad leedahay acraba fulaanun hebel wuxuu caddeeyey camaa fii nafsihi wixii nafta qalbiga uga jiray acraba ey abaana waa caddeeyey wey wa min athani kan labaad xaggiisa macnaha labaad muxuu ahaa taqyiir soo ma ahan wa min athani macnaha labaad qowlhumaa ka mid a ay yidhaahdeen caribad waa ficile caribad waa isbedeshay waa laazim markaa caribad waa doorsoontay macidatulbaciiri neefkii neefkii geel calooshiisa waa isbedeshay waa xanuunsan ey fasadad way fasaaday wa acrabtuhaa maxaa kuugu yaalla wa acrabtuhaa ma kuugu taalla daarulfikri hadda iyo qalin la-aan maysa wafaaqayn soo maha iyo daar waxya ay turaataad haysatahay waa inaad qalin ag fadhida ha ila daar waxya ay turaat adaa soo gatay iyo daarulfikri qalina lala ag fadhiya qaladka la yskaga soco wa acrabtuhaa wa acrabtuhaa anaa fasahaadiyey aad leedahay ana fiiri tadu kutusaa acrabtuhaa tadaasu kuu fasira wa acrabtuhaa anaa fasahaadiyey ana aniga waa kanaa fiiri tafsiirka ka fiiri afsadtuhaa anaa fasahaadiyey wa min athani manaha wa min athaaliثi macnaha saddexaadna waxaa ka mid a qowlun carabta hadalkooda yidhaahdeen jaariyatun gabar gabadhoo caruubun qurux badan oo amase caruubatun qarana taa lagu lagu darima maxaa caruuba waa sifa dumar u gaar sifada dumarka ugaarka taa laguma daro xaaidatun dhihi maydi xaaidun aad leeda maxaa nin laga cabsama inay ku darmay ha ila mama jira nin xaaidin marka sifo gabar u gaar weeye caruubun in la iska yidhaahdo o caruubatan ama taada la yskaga daro ey macnaheedu waxa weya caruuba mar hadii la yidhi ey xasnaau gabar qurux badan weeye walicraabu taas maxaa uga soo gudubnay icraab saddexdii luqada uu ku imaan jiray istilaaxina waa kana oo dariiqadii basriyiinta umar raabka inuu lafdiyu ka dhigay wuxuu yidhi wa fi istilaaxi nuxaad nuxaada eh, fi istilaaxi nuxaad wlcraab icraab fi istilaaxi nuxaad nuxaadda heshiiskooda dhexdeeda xaal xaalu ahaaday aharun waa afarkoo daahirun muuqda oo muqadarun ama la qadara afarkaasoo yejlibhu uu soo jiidaa alcaamilu caamilka fii aakirilkelimati kelimada caakirkeedu kusoo jiida fiidi zayid mawquuf u ah markii hore soo geli caamil soo geli ra-aytu zaydan zaydan xaraka ma saaranta ahar muuqda soo maaha ahar muuqda yaa soo jiido aharkan keenay ra-aadaasa keentay ra-aytu lfataa haye alfataana maxaad ku qadare nasbaad ku qadare oo farxadeed ku qadare waa ahar la qadaraayo oo aakirka lagu qadaraa aharkaas yaa soo jiido keenay caamilka haye ow amase maa makaanu ahaana caaqilulkelimu noqonaa icraabku ow amase maa makaanu noqonaa nazala degay mansilata caaqilihaa kelimada caaqilkeeda wax lamid ah oo waa maxay yaddin icraab haadihi yaddun hadda halkaan saarnay icraabkii daalka soo maaha caaqil maahana de waa dhexdii kelimad mucraba laba xaraf ma noqoto yadyun ya kala ka xadfa meesha waa la iska xadfay taas daalkaana booski akirka o kale iska degay ah. hadda haddaad tiraahdo yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaliina raabka alkuu deganya war ficilka akirkiisiu haysta yafcalaani ficilka halkaa u dambayda laamta ah. raabkiina calaamadiisi maxaa ah nuunka qubutu nuunka maxaa udhexeeya ficilki iyo marka raabti faacil banaaba udhexeeya marka ficilka aakirkiisi ma joogo laakiin taas jawaabteeda ibnushaama soo wada wuxuu kuleeyahy lian alficla walfaacila kalkelimat lwaaxida hal kelima isku mid yihi marka mansilatu aakiri lamidta halkan aakirkii ficilkay lamidta maxaa yeele liana alficla walfaacila kalkelimati lwaaxida marka kelimaadka aakirkooda la xadfay iyo afcaalu khamsa maxaad leedahay hadhow marka lagu yihi aakirka xlaal kuma saarna ha waxaad leedahay haadihi ma nazala mansilata aakir aye waaye mabnigana waa sheegi doonaa yuri markuu asagu sheego oo mabni sharxay hadda wuxuu ku jira yuri mucrab wuxuu ku yidhi wasanadkuru taxriifa fi ma yali qariiban cinda dikri lmabni mabni markuu sheegaan ana sheega isagan la sugana hadda m mucrabu wadaa maahan mucrab icraab luqadiis iyo istilaaxiisuu kuu sheegay mabni markii la garana mabni luqadiis iyo istilaaxiisuu kuu sheega laakiin ibnu hishaam markaan fiirino tacbiirkiisa icraabku inuu lafdi yahay miyuu ku socdaa sidii basriyiinta hadda markaad reer basre wax ku icraabaydo jaa zaydun inkaad iraab waxaad leedahay jaa ficil maadi mubnin cala alfatxi laa maxal lah min aliraab zaydun facil jaa marfuuc wa damatun daahiratu ad calaamatu yaa lagaa maqan rafcihii waxda damada meesha saar calaamad agtooda ma timaado ah, icraabku waada lafdiga midka meesha saaran aharun daahirun oo muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri lkalima soo maha haye laakiin marka aad leedahay kuufiyiin aad joogto waxa wey ayadu maxay yidhahdaan icraab xaa la yidhahda ajrumiya kuu dhiga taqyiiru axwaali awaakir ilkelim liikhtilaafi alcawaamil adaakilati calayhi lafdan o taqdiiran ayada markaa icraab wuxuu ku leeyahay icraabku ma ahan afarka ka muuqda ee waa isbedelka intiqaalka wey icraab waa intiqaalka bis zayd caamil geli jaa zaydun zaydun halkay kasoo intiqaasha waqfigii kasoo intiqaasha caamil kale geli ra-aytu zaydan halkee ka intiqaashay min arafci ila anasbi haddana caamilka geli marartu waxaan soo maray bizaydin halkee ka intiqaashay min anasbi intiqaalka way kuleeyi intiqaalkaasna calaamaday u taha afarkan saas darteeda jaaa zaydun xaal calaa madhab lkuufiyiin zaydun faclu jaa marfuuc wa calaamatu rafci aad leeda inuu godan yahay wax calaamada maahan iraabka waxaana haye ibnu hishaam laba dariiqayuu ku socdaa bal mucrabun wa huwa maa tagayara aakhiruhu bisababi cawaamili warkiisu yuu u dhow yahay kuufiyiinta ah, laakiin aakhirka waa nasgarayna dariiqada basriintu nasgarayna aakhirka marka la marayo wle icraab wa aharun daahirun oo muqadarun yajlibu lcaamilu fi akhiri kelima halkaas mara lakin halkan daahirka wuxuu u eg yahay dariiqadii kuufiyiinta kasoco wadakartu waxaan sheegay almucraba midkii la ciraabayey huwa mucrabkeed maa isimkii weeye yatagayaru uu isbedelaa aakhiruhu sifatu aakhiri waxa isbedelaa waxaad fiirina kelimaadkaad fiirina kelimadu hadday tahay mucrabun bilxarakaati maxaa isbedelaya aakirku isbedeli maa ee sifada isbedeli zayd marka la ecraabayo daalka aakira daalka miyaa isbedela daalku isbedeli maa laakiin sifadiisa isbedele zaydan zaydin zaydun laakiin haddii uu yahay kelimada ay tahay mucramun bilxarakaat waxaa isbedelaya caaqirka xaqiiqatan oo xukma bilxuruuf markuu yahay kelimadii markay tahay mucramun bilxuruufi maxaa isbedelaya caaqirka xaqiiqatan isku bedelaya oo xukman isku bedelaya xaqiiqatan isku bedelaya asmaa sita kamida haadaa abuuka haye caaqirka wuxuu ahaa wow haye xaalatu nasbage ra abaaka wowdi waaba la bedela wax loo bedela alif soo maha haye xaalatu jarge marartu biabika ha alifkii waa la bedelo waxaa lagu bedelaya xaqiiqayba isku bedelay haye musanaha ama jamc mudkur saalim waxaad tidhahdaa jaa zaydani aaqibka ku ahaa alif xaalatuljarge marartu bizaydayni alifki waa isbedelay xaqiiqa muxuu isku bedelay ya xaalatu nasbage hadda ra-aytu azaydayni xukmanu isku bedelaad leeda markaa aaqibka maxaa yeele ya-dan iyo ya-dii hore isku ya maahan day ya-dii hore waxayd ya-dii ka naaibkaheed kasrada ya-daanuna fatxay naaib ka tahay marka waxaa leedahay xukmanu isku bedel jamcu korsaali iyo musanaha xaalatu nasbiya xaalatuljeer markay u kala guuraan waxaa leedahay aakhir waa isbedelay xukman inta kalena xadahayday xaqiiqatan isku bedel wadakartu waxaan sheegay ana almucraba kan la craaba huwa mucrab maa isimkii weeye yataqayaru uu isbedelayo aakhiruhu sifatu aakhirihi aakhirkiisa sifadiisa bisababi maa caamilkii sababtiisu isku bedelaa yadkhulu gelaya calayhi isimka korkiisa oo min alcawaamili caamilyaala ah. ah oo min alcawaamili caamilyaala ah wadalika tusaalihiina ka zaydin zaydin oo kale weeye Ah, zaydin oo kale weeye zayd marka hore intaan caamil gelin waxaad leedahay mawquuf weeye zayd daalku waa iska reebanyi waa iska waqfisanyi halkaasuu joogaa mabni weeye marka soo qabo caamil soo geli caaqilku isbedela taquulu waxaad leedahay jaaanii waxaa ii yimid zaydun zayda ii yimid wa ra-aytu waxaan arkay zaydan zaydaan arkay wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd alaa taraa miyadaan arkayn ana caaqira zaydin zayd aaqirkiisa tagayara inuu isbedelay bidamati dama uu isku bedelay miaalkee miaalka hore zayd iska ahaa jaaaniyaa u timid caamil oo dalbaya wey inuu ku camal falo waa isbedelay dama isku bedelay wlfadxati fadxi isku bedelay mithaalkii labaad wey ra'aytu ayaa timid oo nasba rabta markaasaa zaydan u fadxa isku bedelay wlkasrati kasru isku bedelay waa mithaalkii ugu dambeeyey marartu bizaydin bacaa timid badaasaa caamil dalbayda ah oo doonayda aaqilka in la kasriyo muxuu isku bedelay wuxuu isku bedelay bisababi maa caamil sababkiisa dakala galay calayhi zayd korkiisa oo min ah waa mithaalkii ugu horreeyey wa ra-aytu ah waa mihaalkii labaad walbai bada ah bisababi ma bisababi ma caamil sababtiisu isku bedelay dakala galay huwa caamilku calayhi zayd korkiisa oo min jaaanii ah waa mihaalkii ugu horreeyey wa ra-aytu ah waa mihaalkii labaad walbai bada ah falow kaana tagayuru isbedelku hadduu ahaado fii gayri alaakhiri aakirka kayrkiis lam yakun ahaamaa huwa tagayurkaasu iraaban raab noqon maaha aakirka la raba raabku aakirku dega awelka laba geliyo dhexdana laba geliyo tan waxaa loo geli waa raab ha aakir dhigay icraabku waa nacti sidiis binuhu waa nacti marka nacti iyo mancuud kaa la dabamariyo nactiyaa waxaa leedahay ismun mucrabun ismun ism ismko mucrabun lacraaba mabnigina waxaad leedahay ismun mabniy ficil kale waa la mid kelimatun mucrabatun aad leedahay kelimatun mabniyatun marka binaha iyo icraabku waa nacti ah, waa nacti marka waxaa la yidhaha wainamaa jucila alicraabu walbinaau fi laakiri liannahumaa wasfaani lilkelimati wlwasfu mutaahirun can lmawsuufi waxaa leedahay waxaa leedahay wa inamaa jucila alicraabu wاlbinaau fi laakhiri sideedaba icraab iyo binaa aakirkaa la geliyey aakirkaa la geliyey maxaa loo geliyey liannahumaa wasfaani lilkelimati icraabka iyo binuhu waa laba sifo oo kelimadu leedahay wاlwaصfu mutaakirun can اlmawsuufi wasfina mawsuufka waa ka dambeeya waa ka dambeeya kalimatun mucrabatun kalimatun mabniyatun ala yihahda wainamaa jucila alicraabu walbinaau fi laakhiri liannahumaa wasfaani walwasfu mutaakirun can lmawsuufi ayaad leedahay falow kaana tagayuru isbedelku hadduu ahaado fii gayri laakhiri aakhirka meel aan ahayn lam yakun noqon maa huwa tagayurku icraaban icraab noqon ma kelmadda waa isbedeshay laakiin meesha iska bedeshay aakirka maahan icraab maahan marka sabab kalaa keentay marka luqo iyo wax kale wey ah. wadalika mihaalkiina ka qawlika waa hadalkaaga tiraahdo fii falsin beese gaduud lacag yaroo maar ka samaysanoo gaduudana eh waa lacag falsigo lacag yaroo gaduud marka culamada waxay noogu laqbay jiraan beese gaduud ah, beese gaduud ah beeso gaduud waa beeso waa lacag mogto beeso waa lacag lacag wey marka beesada waxay ka samaysneen maar camal oo gaduudan marka beesa gaduud taasay culimmadu noogu laqbay jireen wadalika mithaalki ka qawlika waa hadalkaaga oo ka tidhaahdo fii falsin beesa gaduud idaa waqtigiina aad tidhaahdo saqartahu aad tasqiirinaydo furaysun haadaa midkaanu furaysu waa beesa gaduud yarey aad leedahay beese guduud yaroy way mm-hmm. falsun fulaysun waa la taskiyey soo ma haadaa midkaanu fulaysun waa beese gaduud yaroy marka haddeer waa isbedelay falsun fadu waa fadxisneed soo maaha haye laamkuna waa reebanaa markii la taskiirinay waxaa la sameeyey fadii waa la goday fu haye haanigiina waa la fadxiyo laamkiina waa la fadiyey awal waa reebanaa awelki iyo dhexdiiba waa isbedelay soo maaha icraab maaha taskiira la yihahda waa baabu tasriif waa sarfi ah, waa baabu tasriif waay wadalika mithaalki ka qawlika waa hadalkaaga oo kale fii falsin geesa gaduud aad tidhaahdo idaa saqarta markaad taskiirinaydo fulaysun haadaa kanu fulaysun waa geesa gaduud yarey waidaa kasartahu markaad jamcu tagsiiraydana haadaa kanu haaulaai kuwaanu dhe amase haadihi tan aflusun waa beesa gaduudyaal wa fuluusun waa beesa gaduudyaal ad leedahay wa idaa sakarta wa taquulu waxaad leedahay idaa kasarta dheh idaa kasarta markaad jamcu tagsiiraydo wey hal haddaad jamcu tagsiir ku keenaydo wey idaa kasarta yani idaa jamacta jamca tagsiirin wa idaa kasarta markaad jamcu tagsiiraydana waxaad leedahay aflusun haadihi midaanu aflusun waa beesa gaduudyaal waa jamcu tagsiir oo jamculqilaaw aflus afcul waxaa lagu jamciyaa saddex ka bilow ilaa toban haddaad rabto wax tiro badanna toban ka bilow ilaa waxaan niheeye lahayn maxaa leedahay haadihi midaanu fulusun waa beesa gaduudyaal fara badan fulus waa jamcu tagsiir oo jamculkara wey fucuul jamculkara maaliga loogu tegayo isagaa kala shaandhaynayo midba meel ku xirayo marka fuluus waa jamculkahra marka fiir hadeer fuluus waa isbedelay soo maaha faadu awel waa fadxisneen laamku waa reebanaa labadiiba waa la goday haddeer fiir marka taasoo kale hadda tag oo oo istagayurka awelka iyo dhexda galay kaasoo kale ixraab ma tusayo wakadalika walow kaana wowda qaadeen lowda geli walow kaana tagayuru isbedelku hadduu ahaado fi laakhiri aakhirka walaakinahu isbedelku laysa uusan ahaanin huwa isbedelku bisababi alcawaamili kadaa kuuri kii lasoo sheegu lamidya oo waa maxee lam yakun icraaban icraab noqon ma isbedelku hadduu aakhirka yahay oo kelimadu aakhirka iska bedesho laakiin isbedelka waxa keenaya maahan caamil iskhilaafay maahan caamilaa galay waa laga dhexshay mid kalaa galay maahan caamilkii waa mid ee isbedelkan wax kala keena ma tusaydo kelmadda ina ma tusaydo ah, isbedelka aaqilka icraab ka tusaa waa midka caamil keeno waa midka caamil keeno walow kaana tagayuru isbedelku hadduu ahaado mustaqiran mid ku sugnaaday fi laakili fi laakilid waa khabarkii kanada walow kaana tagayuru isbedelku hadduu ahaado mustaqiran mid ku sugnaaday fi laakiri aakirka walaakinahu isbedelku laysa huwa isbedelku bisababilcawaamili uusan ahaanin kada kadaa kuuri kii horu lamid yahay kalmadkuuli waa maxee lam yakun icraaban icraab ma ahaanin inaad leedahay iraab ma ahaanin icraab ma ahaanin tusaale wadalika tusaalihii ka qawlika waa inaad tidhaahdo oo kale jalastu waa fariistay xayu xaya xayfi meel jalasa zaydun zayd fariistay hal caamil hadda ku jira jalastu waan fariistay xayu meelaan fariistay jalasadaasa ku jirta soo ma ahan xayu xaya xayi intaad waa dhigi karta intaad waa dhigi karta fa inahu shaniye yajuusu waxaa banaan an taquula qawluka yajuusu faacilkeedii aw soo an taquula laga dhalaalima fa inahu shaniye yajuusu waxaa banaan an taquula qawluka inaad tidhaahdo xayu bidamina aad ku tidhaahdo waxaya bilfatxi aad ku tidhaahdo waxayi bilkasri aad ku tidhaahdo intuba ku banaanta ilaa laakini ana haadihi awjuha awjuhdan saddexdan wey awjuhdan ahalaaata oo saddexda saddexdaa kaan ka ka sifaynay awjuh awjuh naxay aheed ayaa lafteed sifaya soo ma nactun nacti yajuusu cinda siiba weyhidha wanactu nacti yajuuzu cinda sibawey xaggu kugu banayn nactigii laftirkiisa in mancuud haddana loo bedelo taas waa banaanta cinda sibawey mar haddii sibawey agtiisa ku banaan tahay idaa qaalad xadaami fasadiquuha fainahu shaaniye yajuusu waxaa bannaan an taquula qowluka inaad tidhaahdo xayu bidami aad ku tiraa waxaya bilfatxi aad ku tiraa waxayi bilkasri aad ku tiraa ilaa laakini ana haadihi tan tanday alowjuha ee wejajyaalka saddexdan wej ee damada fadxada kasrada saddexdaas wej owjuhdii ahalaaata oo saddexda laysad ma ahaanin awjuhdaasu bisababilcawaamili caamilyaal sababtood waxa isbedelka keenaya xayfu isbedelkeeda aakhirkeeda ma ahan caamilyaal hal caamilaba ku jira ah, caamil iskhilaafay maaha alaa taraa miyaadan arkay maindhaad laaba ana alcaamila caamilku waaxidun hal mida inuu yahay ah, hal caamila ku jira jalastu waan fadhiistay xayu meelaan fadhiistay xaya meelaan fadhiistay xayi meelaan fadhiistay hal caamil wey oo jalasa ah alaa tala miyadan arkayn ana alcaamila caamilkii waaxidun mid inuu yahay ah, aw mafcuulkii tara alaa tara miyadan arkayn waxdaaniyat alcaamili iska dheheen ah, waxdaaniyat alcaamili miyadan arkayn alaa tara miyadan arkayn ana alcaamila caamilkii waaxidun mid inuu yahay e waxdaaniyat alcaamili caamilka waaxidnimadiisa miyadan arkayn so mid ma ahan caamilku wa huwa caamilku jalastu weeye waqad wujida waana la helay macahu maca alcaamili lwaaxid caamilka keligiisa la jirkiisa altagayuru isbedelkii isbedelkii almadkuuru la sheegay isbedelkii aakhirka ahaa oo la sheegay yaa la helay hal caamilna wey taasu marka maxay kutusaydaa isbedelkaas bisababilcaamili maaha ma ahan mar hadduusan bisababilcaamili ahayn icraab maahan icraab maahan kelimadu mucraab maahan waa luqa carbeed luqa carbeed wey luqa carbeed wey wa huwa caamilku jalastu weeye waqad wujida waana la helay macahu caamilkaas waaxidka la jirkiisa ataqayuru isbedela la helay taqayurkii almadkuuru la sheegay taqayurkii la sheegay waa la helaydhe waa la helay almabniyu walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmucrabi mucrab la sheegidiisa markaan ka faaruq noqday dakartu lmabniya mabnigiyaan sheegay walamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestay min dikri lmucrabi mucrab la sheegidiisa dakartu waxaan sheegay almabniya kii la bineeyaan sheegay mabnigii ayaan sheegay halkaas maxamed muxidiinna ka qabtay fiir hadde sharxiisa maxamed muxidiin maxaa la yidhaha bina ilaa mabni waa isi mafcuul goormaan garan karnaa mushtaq markaan mushtaqu minhu garanno asal ayadoo la garan miyaa farc la garan karaa ma dhici karta in la garto wuxuu ku yidhi maxamed muxidiin cabdulxamiid wa ama albinaau binaa famacnaahu macnaahu binaha macnihiisa luqata min jihati luga xagga luqadana ugu macnaa waxaa la yidhaahdaa wadcu shayin waa shay in la saaro calaa shayin shay kale korkiisa calaa wejin qaabna loo saaro wejkoo yuraadu loola jeedo bihi wejka ahubuutu sugnaad waxaa la dhaha shay shay la kor saaray layskuna kor saaray qaab la doonayo inay u sugnaadaan da fiiri dhagaxaa dhagax la saaray derbigan marka la dhisayay dhagax aa dhagax la saaray waxaana laysku saaray qaab la doonayo inay iskugu dheganaadaan oo maxaa la sameeyey dhagaxaa la dhigay shamiintaa la saaray dhagaxa koraa la kor saaray si ugu dheganaado laakiin raashina deji lagu yidhi markaasaad loorad loo saar bina ma lagu magacaabi kara laguma magacaabi karo maxaa le inuu sugnaado layskuma saarin haddeena mid kale inti imadu ka qaadaan marka bina waxaa la yidhaahdaa wadcu shayin calaa shayin calaa wajin yuraadu bihi thubuut waa shay shay la saaro qaabka loo saara uu yahay qaab la doonayo inuu meesha ugu dheganaado kaasaa waxa la yidhaha bina xagga luqada maahan istilaaxi ogowe istilaaxan waxaa la yidhaha wa macnaahu binaha macnihiisa fi istilaaxi nuxaati naxweeley istilaaxooda xaalu ahaaday ma ladii kii weeye binaa jii-a lala yimid bihi maaga laa libayaani muqtada alcaamili caamil macna uu dalba in la caddeeyo lama rabo maogtahay jaaa zaydun godkan maxaa loo keena jaaa macnahay dalbayda in la caddeeyo soo ma binaha looma keeno caamil wuxuu dalbayo in la caddeeyo ma loo keeno wuxuu ku yidhi wa macnaahu binaha macnihiisa fi istilaaxi nuxaati xaalu ahaaday ma ladii kii weeye jia lanahim bihi maaga laa libayaani muqtada alcaamil caamilku wuxuu dalba cadayntiisa darteed looma keenin oo min shibi licraabi icraab wax shabaha ah oo min xarakatin xaraka ah, ah xaraku noqon karaa binuhu ow xarfin xaraf ah ow sukuunin sukuun ah ow xadfin xadaf ah walaysa xikaayatan xikaayana waa ahayn inta kale waa la fahmi xikaaye fiiri xikaayana ma ah tusaale waxaa tidhi haadaakanu zaydun waa zayd aa ama waxaa tihi jaa zaydun zayd waayi kaasa waxaan ku yidhi man zayd waxaa tihi ra'aytu zaydan ra'aytu lyawma zaydan aa maanta zaydan soo arkay marka zaydyaal badanaan aniga markaasaan ku idhi man zaydan man zaydan zaydan hadda waa maxay waa mubtadi mantma abar man zaydan aan kuleeyahy haytaa xarakada saaran xikaayo wey taadi hor adaa waxaad tidhi ra'aytu lyawma zaydan markaasaan ku yihi man zaydan ha kuba zaydkaad sheegi ilaa aniga xaari baan markaan hadlaayo man zaydan man zaydun labaduba ii banaan man zaydan waxaa saaran waa maxay ilaa waa xaraka la keenay in caamilku wuxuu u baahan yahay la caddeeyana looma keenin zaydan hadda maanta xarakada saaran maxaa loo keenay waa xikaayo saas uga ixtiraaza xikaayo wey ah. aw itbaacan ama raacsiin alxamdi lilaahi rabi lcaalamiin qiraa ku timi alxamdi lilaahi alxamdi kasradan oo daalka saaran ma waxaa loo keenay caamil wuxuu dalba in la caddeeyo miyaa loo keenay ma binaa marka mana aha binaa haa dhacay itbaac wey laamta lilaahi aa la raacsiiyey lilaahi laamta ah aa la raacsiiyey haye aw naqlan ama naqli ah qadaflaha aad tiri qadaf qad af soo ma ahayn fatxada halkay saareed hamzada ka rabeed daalka geed qadaf ah, waa naqli ah, icraabna maaha bina binana maaha naqli wey ow takhalusan min saakiniin lam yakuni ladiina lam yakuni kasradaa maxay tahay ma binaa maxraaba midna maaha maxay tahay iltiqa saakiniin waayahay ku laaba marka mabni walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmucrabi kii la craabayo la sheegidiisa aan ka faaruq noqday dakertu waxaan sheegay almabniya kii la binaynayaan sheegay iyo wa annahu mabnigu alladii kii inuu yahan sheegay yelzamu laazimaya dariiqatan dariiqo dariiqadaasoo waaxidatan keligeeda iyaturaas hadaad haysato qalig waa inaad haysataa qaara waxay dhigaan laxdatan xataa fiirka waaxidatan qaalaada laxdatan ku qortaba walaxdatan miya bal ka tale adu ciyaarturaasa la yidhaha qalin waa inaad haysataa iskaga saxdo qalin aad haysato ganacsato u maahan culamo kitaabkan weligaa iska soo qaada iska rogaay kitaabkaas markaas raqiisna gadaay nin sheikhaa kitaab ku dadaalay toban sano wuxuu ku talagalay kitaabka sax inuu soo baxo hal mujalladba sanadu diyaariya kitaabka qaali markuu soo baxo marka ila shaqaalu gelina culumuu gelina waktiga la gelina toban sano markuu wado kitaabkii toban mija lagu soo baxay shan boqoloo riyaal qiimihi daarulfikri baa u gambanta marka daday mujalidkuu soo daabacaba qofa udas ii soo gal meeshaanay dhigataa markuu tobankii soo baxay ay iska geliyeen mashin kaasay shan mujalla ku soo saareen konton riyaalna yidhaha shiikii wuxuu leeya ilaahu madfac samada kasoo duulay kuri kuwa kuwa shar ha ilaa waa ganacsi meesha iska fadhiyo inkaan ku dhacda soo ma jeedo marka qalinkaaga hayso waay walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmucrabi mucrabka la sheegidiisa markaan ka faaruq noqday dakartu waxaan sheegay almabniya kii la binayna ayaan sheegay iyo waanahu mabnigu alladii kii inuu yahay yalzamu laazimaya dariiqatan dariiqo dariiqadoo waaxidatan keligeed ah haddee bush amuu yimaada hadda xayu waa mabni sooma anaan dhihin miya hal dariiqa laasimta maxaad uga jawaabi waxa looga jawaabayaa luqaad kala duwan weeye xayu hal qabiila ku hadlaan wax kalena ma ogola hal dariiqay laasimtaa qolo kale maan isla ayagii qolo kale carabta ka mid ah xaysa ay leedahay ma ogolo xayu iyo xayu hal dariiqay laazimi qolo kaleeto carabta kamid ah ay leedahay xayi kasray laazimi dariiqa waaxida soo maha marka hal dariiqa waa laazima ilaa maogtahay talfiiq lama ogolo labada luqo laisku daro talfiiq maaha laakiin shardiga halkaanu leedahay ligayri caamilin waa inaad ku dartaa ligayri caamilin waa inuu ku laazima waa in kelimadaanu hal xaalo laasimtaa halka xaal oo inuu laazimana cilada keentay waa inaysan ahayn hal caamilaa gala ilaa kelimada haddii hal caamil galo hal xaalay laazimi ilaa caamilku hal shayu camal falaayo subxaan allahi oo kale lamid subxaan allaahi weliga miyaad aragtay subxaanillaahi subxaanullaahi miyaad aragtay weligeed waa kor dhiganta waana mucra sababta keenayda maxay tahay sababta keenayda waxay tahay usabixu waxaan ahayn ma gasho usabixu ismu masderkeedii wey ismu masder wey masder maahan soo ma subxaan allahi maahan masder masderku tasbiixu noqola ee waa ismu masderkii usabixu caamil kalaan bedelinba hal caamilaa gela caamilkiina wuxuu rabaa waxa weya ismaser uu nasbisto khalaas ismasernimadaas iskaga nasbisanta ee maaha mabni marka kelimadu hal dariiqo markay laasimto waa mabni marka la dhigi karaa waa goorma waa markaan laasimidda aysan keenin hal caamil inuu laasimo ee hal caamil hadduu galo macnaheeda hadde ma ahan kelimadu waa mabni marka waa noocaas waxaa la rabaa kelmadda caamil geli ka bixi mid kale geli ka bixi mid kale geli ayadoo caamilyaalka iskhilaafayeen hal xal inay laasimto markaasaa la dhihi kara kelmaddan waa madni ah, markaasaa la dhihi kara ligayri caamilin aad leeda ka subxaan allahi oo kaleeto waaye liannahu yalzamu biusabixu waaye walaa yataqayaru uusanna isbedelayn aakiru aakirkiisa hmm wanahu mabnigii aladi ki inuu yahaan sheegay yelzamu laazimaya dariiqatan dariiqo dariiqada waaxidatan keligeeda walaa yatagayaru uusana isbedelayn aaqiruhu aaqirkiisa bisababi maa caamil sababtiisu uusan isla bedelayn yadkhulu gelaya calayhi korkiisa walaa yatagayaru uusana isbedelayn aaqiruhu aaqirkiisa bisababi maa caamilkii sababtiisa uusan isku bedelayn yadkhulu gelaya calayhi maaga korkiisa gelaya oo m alayhi mabniga korkiisa gelaya mabniga ama maada dhe waa isku mid mhm. Mhm. mase may mabni sooma aanaa sheegin mabniga dhe mabniga ma sooma aanaa sheegin mabniga dhe uma qasamtu waan qaybiyey hu mabnigii uma qasamtu waan qaybiyey hu mabnigii ilaa arbacati aqsaamin afar qayboodaan u qaybiyey mabniyin ka bedelo mid la duneeyaan u qaybiyey qalin hadda waa haysataa mabniyun hadduu kuu dhigo qalinkaaga qaado qalin la daba joog mabniyin ala rabaa ya uma qasamtuhu mabnigii waan qaybiyey qasamtuhu ala rabaa day wax kale kuu taaladay kuu taal uma qasamtuhu mabnigii waan qaybiyey ilaa arbacati aqsaamin afar qayboodaan u qaybiyey mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey ilaa arbacati soo ka bedeli maydi mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey calal qofka naxwu aqoona ku dhibtaa wa mabniyin kula bineeyey aan u qaybiyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey wa mabniyin kula bineeyey aan u qaybiyey cala dami dame lagu bineeyey wa mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey cala sukuni sukun lagu bineeyey saddexdaasoo nooguma soo qaybin mabniyin kula bineeyey aan u qaybiyey cala alkasri lagu bineeyey isaga uu hormari ka haaulaai waa kiina soo yiri ka haaulaai wuxuu ugu hormari kasrada waxaa la yidhi wuxuu ugu hormariyey liannahu abcad lxarakaati can اlcraabi wa aqrabuhaa ilaa asli اbina waxaa la yidhi icraab xarakada ugu fogaan badan waa kaso liannahu abcad lxarakaati can اlcraab waa xarakaadka midka ugu fog icraabka wa aqrabuhaa ilaa asli bina asl binahana waa midka ugu dhow oo sukuunka ah marka haddii wax la binayna isaga waa in la hormariya isaga waa in la hormariya see loo ogaaday inuu yahay abcad اxarakaat can اlcraab waxaa lagu ogaaday laa yakunu icraaban ilaa maca al aw ilidaafati aw aw tanwiin waxaa la yidhi kasre keligeed icraab gashaa ma jirto weligeed icraab ma noqoto kasre keligeed ha weligeed ma noqoto kasre keligeed icraab kuu noqomi ma jirto kelimad kasre keligeedu saarantao mucrab carabiga lagama soo hero waa inay al la jirtaa al inay la jirto ama waa inay la jirta idaafa oo u kelmaddu ay mudaafta ama waa in tanwiinu la jirta bizaydin laakiin damada ama waxaa tiraa rafcada iyo fadxada ayaga iyagoo keligoodaa la heli kara oo ecraab ah oo kelimad mucraba ku jira haadaa axmedu ka waran axmedu tanwiin kuma jirto lama idaafin alma kuma jirto waana ecraab wara'aytu axmeda fadxadiina waa tana kasre weliga arki maydid kasre weliga arki maydid oo keligeed icraab noqoto laa takunu icraaba ilaa maca al aw ilidaafa aw itanwiin taas marka maxayna tustay liannaha abcad lxarakaat can اlcraab iyada ha loo hormariya marka mabni hadii laga hadlaa ba ay ka fogaatay markaasuu yidhi uma qasamtu waan qaybiyey hu mabnigiiyan qaybiyey ilaa arbacati aqsaami qaybyaala afaraan u qaybiyey mabniyin kula bineeyey aan u qaybiyey cala alkasri kasre lagu bineeyey wa mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey wa mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey cala dame lagu bineeyey wa mabniyin kula bineeyaan u qaybiyey cala sukuni lagu bineeyey wuxuu ugu xujiyey fatxada hadduu kasrada hormariyey liannahu akhafu lxaraka eeda xarakaadka u fudud damada xoogu xejiyey hadda damadu waa afqalu xarakaat marka xarakaat in loo dabamariyo xaqa uleed gadaalayba mudatayba gadaalay mudatay gadaal ayay mudatay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed